bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbi aجmaعin allahuma اnfacna ma clamtna wclimna ma ynfacuna wزidna cilma yqul الmuصنif raximah اllah anwaacu saqd اlkhafiyi waxaan ku jiraa aqsaamu اlkhabri bاctibaari اlqabuuli wالraddi khabarka oo la qeybiyey qabuul mid la aqbalaayo iyo mid marduuda loo qeybiyey maqbuulkiisi waan ka soo baxnay waxaan gallay marduudkii sababu raddi sababu raddi maxay tahay <clears throat> laba shay mid un weeye imaa saqdun nacam saqdu raawin fi lisnaad aw dacnu raawi labadaas weeye waxaan bilownay saqdigii dacniga waa noo dambeeyaaye saqdigii baan gallay saqdigu laba qaybood buu u uqeybsamayey dhaahirin wa khafiyin dhaahirku afar buu u uqeybsamaya isaguna almucalaq wاlmursal wاlmucdal wاlmunqadic afartiiba waa soo soo dhamaynay waxaan gallay halkan ka bilaabeynaa asakd اlkhafi markuu yahay saqdigu khafi dhaahir iyo khafina waan soo ogaanay maxaa loola jeedaa daahir waa qof iska garanaya mesha in wax qof ka maqan yahay waa la iska garani maxaa yeelay labada qof ee hadda laisku tuura gooyay ee iska warinayso ismaba soo gaadhinba isku zamanba maynan ahayn ama ha ahaadaane isku zamane isku makaan iyo isku beled midna maynan ahayn <clears throat> waa kama daahir weeye ama saqdu lkhafiga isaguna laba u qaybsami doonaa almudallasu walmursalu lkhafiy labadaa iyo afartaa markii laisku daro meeqay noqdeen saqdi isku aruurintiis lix bay noqdeen masa uma socono markaan saqdiga ka baxnana waxaan gelinaa dacni anwaacu saqdi alkhafiyi dhicitaanka sanadka uu qof ka maqan yahay oo haddana qarsoono culummada ahlulxadiidka ee xudaaqda ahee mutqiniinta aada u sugay cilmigan ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu siiyey martabatu alimaama walxifdi martabada uu siiyey besaa garan kara saasaa khafi loogu magacaabay dadka way ka qarsoon tahay inteeda kale way ka qarsoon yihin macnaha saas weeye noocyihiisu waa laba oo midda koobaad almudallas baa la dhahaa alxadiithu almudalas ka wax sameynaya ee warkan la imaadana mudalis baa la yihahdaa oo laanka lahoos dhabi xadiidka saa lagu sameeyeyna mudalas baa la dhahaa kii la tadliisiyey iyo kii wax tadliisiyey marka mudalas baan gelaynaa tacriifu tadliisi tadliis baa la tacriifinoo lagu qeexi rabaa luqatan waxaa weeye almudallasu ismu mafcuul wey waa kii wax lagu sameeyey ee la tadliisiyey wey min atadliisi baa laga keenay wa tadliisu tadliiska laga keenayna fi luqati waxaa lagu dhahaa tadliiskii timaanu caybi silcati badeecada ceebteedoo la qariya canilmushtari qofkii wax gadan lahaa qofkii mushtariga wax gadanayey oo badeecadii laga qariyo ceebteedii marada maradan maxay tahay marada waa fiican tahay ka imaatay hong kong baa laga sameeyey jaban baa ka imaatay meelahan slebia lagu sameyey ama meelahan kalaa lagu soo sameeyey ah, kule kuwaasa laag dooxaya shiines weeye nakli oon barbar cawro oon macno lahayn markaas wuxuu ku leeyahay waa fiican tahay maradan ma bedelmayso ma fasakmayso ma leembaxayso hadhow markaad biyaha gelisana waa leembaxaysaa maxaa la dhahaa tadliis baa la dhahay tadliis man gasha falaysa mina bu nabi sal l slam man gasha falaysa mini iyo man gashanaa falaysa mina labada xadid way jiraan waa saxiix marka kitmaanu lcaybi silcati badeecada ceebteedoo la qariyo can ilmushtari qofkii wax gadanaya laga qariyaa tadliiska asalkiisi la dhahaa saasaa loo isticmaala tadliiska fi luqa saasaa loo isticmaala laakiin asal ka sii fog baa jiray oo waa aslu tadliisi tadliiska asalkiisu carab markay magacyaha bixinaysay mushtaqun waxaa laga soo dhambashay min adals wahuwa dalaskuna adulma mugdiga la yidhahdaa waa mugdiga aw ikhtilaat dhilaam mugdigii oo isdhex galay ikhtilaatka mugdigii oo isdhex galay oo aan waxba la arkin kama fi lqaamuus sida qaamuus ku sugan qaamuuska kutubta luqada iyo qaraa'ibta iyo alfaada furfurta ayaa la dhahaa kutub alqawaamiis macaajim iyo qawaamiis iyo kutu badan wey oo fani dhan sidaasay ku qeexeen markay ka hadlayeen dalasku waa adulma aw ikhtilaad idilaam mugdigii iyo dulmadaasi asal kelimada ay saa u aheyd yaa waxaa lagu fasiray ceebta oo la qariyo badeecada la gadanayo markaasay muxadisiintiina ayagana kala soo baxeenoo xadiidka noocaan lagu sameeyey bay iyagana mudalis ku magacaabeen saasaa la isku daba taagan yihin kama marat kamaa fi qaamis fakaana almudalisa iswaafaji luqada iyo ishtiqaaqa luqawiga ah iyo waxaan ku sugannahay ee musطalaxulxadiid in mudalis lagu magacaabo waxaan haddaan soo wadno ama lafdigaan soo wadno sidee isku waafaqeen way iswaafaqayaanoo waxaa loogu magacaabay buu kuleyahy fakaana almudalis qofka mudaliska ahe intuu kaco tadliiska samaynayo waaba asaga oo litaqdiyatihi daboolidiisa uu cala alwaaqifi midka kor taagan cala alxadiidi xadiidka kor taagan uu wax ka daboolay wa kaanahu adlama amrah waaqifkii amarkiisa isagoo mugdi geliyey wey fasaara alxadiidu deen uu noqday mudalasan mid la madoobeeyey la mugdiyeeyey oon la garanayn ninkan xadiidka kor taagan ee xadiidka akhrisanaya sanadka fulan fulan fulan kor taagan ayuu wax ka qariyey mudaliski wax ka qarinaya sida marka daahirka adiga sibay kula noqotay mana ahe waxbaa meesha ku qarsoon saas wey marka mugdigaas iska waafaqsan yihiin luqada iyo istilaaxa isilaaxa fakaana almudalisa qofka mudaliska waa asago litaqdiyatihi daboolidda uu daboolay cala alwaaqifi midka kor taagan cala alxadiidi xadiidka korkiisa sanadka kor taagan asaga oo ka daboolay amra adlama waa asaga oo madoobeeyey dheh amrahu amarkiisii waaqifki buu ka madoobeeyey amrulxadiid fa saara alxadiidu wuxuu noqday mudalasan mid la madoobeeyey tadliiska iyo taqdiyada iyo ceeb qarintaas intaba marka waa ku jirtaa istilaaxan waxaa lagu yidhaahdaa mudalas ikhfaau caybin ceeb la qariyo ceebtaasoo fi lisnaadi sanadka ku jirta ama fi lisnaad lagu qariyo wa taxsiinun iyo qurxin iyo hagaajin lidaahiri daahirkiisa la hagaajiyo daahirku waa nabad salaamo wey daahirkan ka hore lakin gudaha maxaa ku jira colba baa dhex fadhiya webigaa markaad tagtaa deganaana mara kol istaagto biyaha masaa waxeenayo iska qurquraya sooma gudaha maxaa ku jira xaas baa dhex fadhiya weliba khatar kuwan hadda webigan laguma dabaasho mogtahay webigan ganaano mare dadka aada dabaal uma yaqaanaan dabaasha ku yar haddii webiga lagu dabaasho hilo waaweyn uu leeyahay lagu dabaasho huyda la tuuro oo in badan dadku ay aggi agga ugudbaan xaaska u carari lahaa dhaal degaawo marka halkan iska fadhiya qof qofkii usoo gala sagaaradii soo istaagtay iyo laxdii biyadiidaho inti ariga markuu dib usoo noqotay iyo gabadhii wax dhaansa tiraadi waxaasu dhagkasiina ku dhufanaya arkaba khatar wey aad ba khatar wey marka daahirka waa salaama webigo kaas iska fiicanya biyo wey lakin gudaha baalka cadow waa ku dhex jira cadow wey sidaasoo kale weeyaan oo sanadka markuu qofkii saa u kor istaago wuxuu isleeyahy sanadki waa taxan yahay alla wa hagaagsan yahy laakiin meeshan waxbaa ku jira waxbaa ku jira soo maat ikfaau caybin cayb la qariya la dhahaa mudallas fi lisnaadi sanadka gudihiisa wa taxsiinu muujin iyo hagaajinoo lidaahirihi in la hagaji aadka wa hagaagsan yahy sharxu tacriif tacriifka laftirkiisa noo sharax ey an yastura almudalis qofka mudaliska waa inuu qariyo alcayba ceebti waa inuu qariyo aladii ceebta fi lisnaadi ku jirta ceebta sanadka ku jirta inuu qariyo wey nin baa maqan wuu maqan yahay nama dhihin meesha nin baa ka maqan maahe waa joogaaye kunyo iyo laqab iyo naanays iyo nisbe iyo waxba bixiyey nooma cadaynin in magac lagu yaqaano nooma sheegin an yastura waa inuu qariyo almudalisu mudaliska alcayb aladii ceebta fi lisnaadi ku jirta wahwa ceebta ku jirta sanadka maxay tahay alinqidaacu waa go-itaan fi sanadi sanadki waa kala go-an sanad kala go-an oo nin uu intuu ku tasarufay iska tuuray ayuu manaanka noo soo dhigay hebel iyo hebel bu iska yiri hebel baana udhexeeyey hebelkii udhexeeyey hadduu sheegi la dhi hebel baa meesha ka maqan xadiidka munqadic buu noqon laha daciif bu noqon laha la tegi laha wuu noo qariyey marka markaasaa deena baaritaan adag bay u baahatay wuxuu noqday saqdi khafi culummadii baa markaa ehlul ahaa ayaa arrintii soo saartay <coughs> waa inuu qariyo ku yiri ceebtaas waana inqidaacaas fa yusqid lmudalisu wuxuu ridayaa sheekhow sheekhiisii buu tuuri wayarwi wuxuu ka warin dayna can sheikhi sheekhii buu ka warinaya intuu sheekhiisii wax ka maqlay uu meesha ka saaro yuu sheekhiisa sheekhiisa isku tirin ah, wuxuu le an fulan hebel buu le ah. fa yusqid mudalisa almudalisu sheikhaw sheekhiisii buu ridayaa wayarwi wuxuu ka warin can sheekhi sheekhii buu ka warin sabab baa jirta waan arki doonaa sababaha ku kalifa inuu sheekha tuure wayaxtaalu wuu xeelaysan marka sheekh inuu tuurana wuu rabaa in sanadkii uu sheegana wuu rabaa siiqada uu sanadka ku sheegaya siiqooyin waxaa jirta aan wax kalo ay ka suuroobi karin inaad sheekh wax ka maqashay mooyeene samica iyo xadatha oo kale hadduu marka sheekuna ka maqan uu samiic xadatha dhaho beeraalo weyaadhi hadii la iktishaafo dib damba xadiiskiisa loo qaadan maayo marka wuu tawriyaysan wax suuragelinaya inuu asaga ka maqlayn ay suuragal tahay inuu qof kale ka maqlayn ay suuragal tahay siiqadaas can iyo an iyo waxbuu la imaani marka waxaa la hadi la qabto wuxuu leeyahay dee can baa ma ku wariyay kolley samiica ma dhihin ayuu leeyahy idaaya marka waa ka sidanuu yeeli waa xeelad wey wyarwi can sheekhi sheekhi wayaxtaar wuu xeelaysan fii ikfaa'i hada lisqaati isqaadka iyo rididaas qarinteeda inuu wax riday uu qarinayo ayuu xeelaysan wa yuxasinu daahir alisnaad sanadka daahirkiisana waa wanaajinaya bian yuuhima inuu malageliyo weeyaba aladii midka yaraahu arkaaya sanadka arkaaya wuxuu u malagelin biannahu sanadkan mutasilu inuu xiriiro oo laa sakda fii dhicitaan una ku jirin sanadka xiriir oo hagaagsan buu dadka uu sameyn fulanu can fulan haddii lagu yirah hadaad tidhaahdo cabdiraxmaan eh, baa laga sheegay baa iska tiri cabdiraxmaan baa warkan weriyey hadda warkan wuu weriye markaad leedahay ad ka maqashaan way dhici kartaa qof kale inu ka maqlan dhici karta sooma saasu iska dhihi marka laakiin haddaad tirahdo adoon ka maqal samictu aad tirahdo beenaala markaad noqonaysa qofka been been ogaadana khalaas wuxuu geliba dacnigii buu geliba dacnigii buu gelaya mutaham bilkadib aqsaamu tadliisi tadliiska qaybihiisa gelaynaa litadliisi tadliiska waxaa usugnaaday qismaane laba qaybood Ah, litadliisi bu usugnaaday qismaani ra'yisiyaani waaweyn kuwa furuuc fara badan baa jirta lakiin laba waaweyn kasoo qaada horta hore humaa labadaa qeybo ee u qeybsama tadliisku tadliisulisnaadi wa tadliisu shuyuukhi wey bayquuniyada waa garanaysa ade ah, huma ataa mudalasa noucaani alawalu lisqaadi lishaykhi wa an yanqula can man fawqahu bican wa an wa thani laa yusqiطhu lakin yasif awsaafahu bima bihi laa yancarif samayn waka labadaasuu kugu soo koobay in sheekh la tuuro iyo sheekh inuu iska jooga laakiin magacaan lagu garanayn korkorsaaro magacan lagu garanayn la sheego tadliisulisnaadi kow dheh wa tadliisu shuyuuqi labadaas horta u waaweyn tadliisulisnaad maxaa la dhaha tadliisu shuyuuqna maxaa la dhahaa wuu ku bilaabay marka tadliisulisnaadi waxaa weeyaan laqad carafa culamaau alxadiid culamaau alxadiid waxay tacriifiyeen oo qeexeen haada nooca noocan oo min atadliisi ah noocan tajliisulisnaadka la yidhaahdo bitacriifaatin bay ku tacriifiyeen oo ku qeexeen mukhtalifa kala duwan iskhilaafsan ninba meel buu ku dhuftay wase akhtaaru buu ku leeyahy musanifka aniga waxaan doonanayaa asaxahaa tacaariifta midka ugu saxiixsan wa adaqahaa ooguna xeeldheer ka ugu daqiiqsane ugu xeeldheer ooguna saxiixsan baan dooran buu kuleeyahy n kuu sheegi fii nadari waa nin aragtideeda ogow saasuu kuleeyahy qad yakunu saxiixan cindaka daciifan cinda alghayr marka musanifka raximah llahu liwaracihi wa diqatihi fi lkalaam hadalkiisu u fiirinayo fiiri wuxuu yidhi fii nadariyi wey markaan leeyahay waxaan waa raajix adi aad leedahay sida adiga kuu muuqato wey a ah, leanna waa culamada markay iskhilaafaan wuxuu leeyahay raajix kada wa kada kana wuxuu leeyahy raajix kada wa kada marka nin walba aragtidiisa wey iyo sidaa isaga la qumanaatay u arkay inta tabartiisa ee uu dadaalay inuu warku raajix yahay saas wey marka waa inaad tirada fi nadari arrintaas waa arrin muhima ah, ogaada liannahu imaam shaafici muxuu yiri raximah llah qawlii sawaabun yaxtamilu lkhata wqowlu ayri a yaxtamilu sawaab marka ade qof la murmayso od masale isku haysaan maxaa adiga aad aaminsanta haddaabad og tahay inu warkaada khalad yahay boqol kiiba boqol ninka lamaada muranteen sooma kaa ad la hadlayso inuu saxiix yahay haddaad og tahay warkiisa marka hore waad qaadanlahayd sooma ixtimaal laakiin ixtimaalu eh, sawaabka qawi agtaada ha ka ahaado laakiin mar walba meesha haka bixinin inaad bashar tahay ood ilduufi karto oo masalada saad u malaysa si aan ahayn noqon karto oo qofka khasmigaada kula doodaayo uu sax noqon karo qalbigaada haka saarin qawlii صaxiixun aw sawaabun yaxtamilu اlkhaطأ wa qowlu gayrii khaطأu yaxtamilu sawaab buu yihi aniga un baa gooyey anaa erida waa in la iska ilaaliyo mogta nacam wuxuu lehy marka musanifka wasaakhtaaru asaxahaa asaxa tacaariifaat tacriifaatka isnaad lagu tacriifiye ka ugu asaxsan baan kuu sheegi wa adaqahaa midka ugu daqiiqsan ee ugu xeel dheer fii nadari aniga aragteyda wey wa huwa midka asaga ah tacriifulimaamayn waxaani aan bilowday oo ibtikaaray oo bidco la imaada mhe rag baa nooga dayday wa huwa tacriifulimaameyni labadii imaam tacriifkooda wey abi axmedu ibnu camr ilbazaar ahaa wa abiasan abi axmedin ibn ibn camr ibazar aimam bazaar wa abilxasan ibn qataan labadaasaa tacriifkan iga horreyay bu kuleeyahy wa hada tacriifu tacriifkaas tadliisulisnaad lagu tacriifiyey oo mukhtaarka ah qowlka mukhtaarka ee la doortay huwa waxaa weeye tacriifuhu waa kan an yarwiya tliislisnaad baa lagu tacriifinaya an yarwiya araawiyu an yarwiya araawi raawigu waa inuu weriyo caman qof qad samica minhu uu wax ka maqlay hadda ka hor qof hadda kahor ka maqli jiray oo sheekhiisii ah lagu yaqaanay ayuu ka werinayaa maa xadiid buu ka werinayaase maanta lam yasmac uuna ka maqal minhu xaggiisa min gayri an yadkura isagoon sheegin anahu samicahu minhu inuu ka maqlay oo samictun aan dhehaynin lafdi muxtamal oo can iyo aan ana la imaanaya soo maarat ninkan waxaa weye mudaliska sheekhan uu ka warinayo waa lagu yaqaana waa ka warin jiray macruuf buu ahaa laakiin maanta xadiidkan laisku hayo kamuna maqal ah, kamuna maqal xadiidkan isaga marka de haddii aad aragto ninka asaga aho sheekh hebel ardadiis waan jira ladhi ardadiis waan jira lama garanayo laakiin maanta warkan asaga ah war aad ka maqashay maaha warkii aad ka maqli jirtay faraha badnaabaad waxaad dhex gashatay wax yaroo adi aad maaratay nin kale ka maqashay ama sheekhu sheekhi yaad iska dhex gashatay <clears throat> an yarwiya raawi raawi w inuu weriyo way caman qad samica minhu qofu wax ka maqli jiray maa lam yasmac minhu wuxuuna ka maqan min gayri an yadkura isagoon sheegaynin anahu samicahu inuuna ka maqlay ah. tadriis isnaad wey ah. sheekhii marka dhabtahaa ee uu ka maqlay ayuu meesha ka saaray qof kale oo sheekhiisi oo asagana wax ka maqli jiray ama una ka maqalba ayadana waa dhacdaay ayuu marka utiiriyey warki u tiiriyey sharxu tacriifi tacriifka mala sharxi rabaa wa macnaa hada tacriifi tacriifka macnihiisu waxa weeyaan ana tadliis alisnaadi sanadka tadliiskiisu an yarwiya raawi raawi waa inuu weriyo can shaykhi sheekh buu ka warinaya ou leeyahay can fulaanin buu le sheekhaasoo qad samica minhu uu ka maqlay bacd alaxaadiid axaadiid qaar kamida waa ka maqlay oo waa loo salimay waa loo ogolyahy laakiin laakina hada alxadiida xadiidkan hadda uu tadliiska ku noqday aladii xadiidka uu dallasahu qariyey lam yasmachu minhu kamuna maql xadiidkan uu tadliisiye mudoobeeyey ee uu sheekha qariyey sheekhan uu u tiirinayo waxba kama maqal nin kale oo uu qarinaya yuu ka maqlay laakin alxadiid aladi dallasa xadiidkan uu tadliisiyey lam yasmacu minhu sheekhi uu wax ka maqli jiray maanta kama maqle nin kale u ka maqlay ninkii buu tunaya wa inamaa samicahu wuxuu ka maqlay min sheikhin aakhara sheekh kale oo canhu sheekhiisii ka wariyey markaasuu deena sheekhiisii kale yuu ku dhacay kii uu ka maqlayna waa ka tuuray fa yusqidu dalika shaykha sheykhii uu ka maqlay buu ridayaa wyrwihi wuxuu ka warini can sheikh اwli sheekhi hore ee wax uu ka maqli jiray hadda kahor ayuu deena ka warin bilafdin lafdi buna isticmaali duruqulada baa layihahda bilafdin lafdi isticmaali muxtamilin suuragelinaya lisimaaci inuu ka maqlay iyo wkayr inuu ka maqlin labadaba suuragelinaya ayuu isticmaalaya ka qaala qaala fulan hebel baa wuxuu yiri baa tiri wuxuu yiri markaad leeda hebel maadaa ka maqlay waa suuragal inaad warkiisi un soo raranayso oo nin kale ka maqashayna waa suuragal oo ninka kale meesha ka tuurtay oo mase can ayuu dee ku warinaya waa lafdi muxtamila samica iyo xadatha iyo ixtimaal ma gasho samictu min fulan baan ka maqlay wax kale ma geli karto xadathanii anuu ii sheegay wax kale ma geli karto lakin markaa tiraada qaala fulan baa saa yiri can fulan waxaa laga sheegay marka adi inaad ka maqashay wa karto naam waxaa laga wariyey ka qaala oo kale oo can oo kale ku warinaya marka muxuu saa u yeeli liyuuhima inuu mala geliyo gayrahu gayrkiis anahu asaga inuu samicahu ka maqlay minhu fulankan Ah, qofkan uu can kaga warinayo inuu ka maqlay ayuu dadka tusinaya ah, lakiin isaga kuma dhawaaqayo waan ka maqlay laakin laa yusarixu ma caddaynayo biannahu samica inuu ka maqlay minhu sheekhan uu hadda can kaga warinayo hada alxadiidi xadiidka inuu ka maqlay ma caddaynayo xadathanii ma dhahayo ama samictu falaa yaqulu dhihi maayo samictu ow xadathanii dhihi maayo xataa laa yasiira suna u noqonin kadaaban beenaale bidalika samictuda aan uu yidhi ama xadathanii inuuna beenaale noqonin marka waa lugna baqo lugna dirir wey lugna boqol durir wey dhinac wuxuu rabaa in kuwaas xalaalo oo ninbu meesha ka tuuri rabaa dhinacna in beentiisa lagu iktishaafo oo lagu qabsado oo saaqidu riwaayo uu noqdo iska ilaalinaya soo maarti xadathanii ah. xataa laa yasiira inuuna noqonin buu xadathanii samictu u dhehaynin kadaaban beenaale bidalika xadathada iyo samicdaha uu sheegtay uma qad yakuunu ladii asqada qofka uu riday inuu yahay baa dhici karta waaxidan hal qof oo agtara ka badan mararka qaar labau israacin karaabo dayib intaa tacriifku weeyaan xag u dhig alfarqu baynahu wa bayna lisan اkhafi waxaa isku dhow isaga iyo mursal khafiga soo socda iyo midka layidhaha mudalaska way isku dhow yihiin labadaba horta saqdi khafi bay isku yihiin wayna isku eg yihiin farqiga marka udhexeeya daqiiq weeyaan ufiirso wuxuu leeyahy alfarqu baynahu mudalaska iyo wa bayna alirsaal اlkhafiyi mursalka khafiga ah farqiga udhexeeya qaala abuاlxasan ibn qaطaan wuxuu yihi bacda dikrihi litacriifi saabiq tacriifkaa hore ee mudaliska uu ku tacriifiyey markuu sheegay kadib wuxuu yihi wlfarqu baynahu wa bayna alirsaali kutub furuq kutubna dhaha jirta labada shay ee mutamaahileenka mutashaabiheynka isku eg waju shabahooda iyo waju tafriiqooda inaad kala cadayso wey waxay meesha iskugu imaadeen iyo kula tagsan yihiin hadda kitaab alfuruq kitab dhaha jirta kitaab alfuruq ah, usuulka iyo qawaacidiisi iyo waxaasu ka hadlay iyo fiqigiiyo alimam alqarafi wuu leyahy maliki qaala abuxasan ibn qatan bacda dikri litacriifi saabiq wاlfarqu baynahu mudalaska iyo wa bayna alirsaali mursalka khafigu ka wadaaye farqiga u dhexeeya waxaa weeye huwa ana alirsaala mursalkan khafiga ah riwaayatuhu werintiisa ana alirsaala riwaayatuhu waa riwaayatu raawi raawigu werintiisa weeye caman lam yasmac minhu ah, qof wax ka maqal ana alirsaala riwaayatuhu werintiisa waxaa weeye raawigu wuxuu werini caman qof lam yasmac minhu waxba ka maqal mursal khafiga qof aad wax ka maqal baad wax iska dhehaysa can fulan waa mursal khafi wey laakiin mudaliskan sheekhaadi wuu ahaa waxbaad ka maqli jirtay a ah, adoo sheekhaada wax ka maqlay yaa laakiin maanta nin baa kaaga soo ka oo sheekhu sheekhi ka wax ka warinaya markaasaa deena kii soo ka maray baa tuuraysaa kaad ka warinaysana waxbaad ka maqlashay hadda kahor lakin maanta warkan kamaada maqal saas wey amaa mursalka weligaaba nin aan waxba ka maqalin unbaa can fulan tukayn wa idaaxu dalik arrintaasaa lagu sii cadaynayaa farigii farqigii udhexeeyey wuxuu leeyahy ana kulan mid walba meesha iskugu imaadaan iyo meesha kukala tagaan buu ku kala sheegi rabaa ana kulan mid kasta min almudalisi ninkan ama qofkan mudaliska ah iyo wlmursili kan wax irsaalinaya irsaalan mursalnimo khafiyan qarsoon kan mursalka khafiga warinaya iyo mudaliska mid walba horta yarwi wuxuu warinaya can buu ka warinaya shaygan shay buu sheekh ka warin lam yasmac minhu ka maqal waxaan hadda uu sheegayo sheekha u tiirinayo kamoona maqal taa way isku waafaqsan yihiin bilafdi lafdi buu mid walbana haddana isticmaali yaxtamilu samaaca maqal suuragelinaya iyo wagayrahu keyrkiis inuu ka maqlayna waa suuragal inuuna ka maqlayna waa suuragal lafdigaas ixtimaalkaana wuu adeegsan oo can iyo qaalo oo kalea ah. intaa way iska waafaqeen labadoodaba mudaliskii iyo mursalka qafigaa laakina almudalisa waa ka farqigii mudalisku qad samica wuu ka maqlay min daalika sheeki sheekha asaga ah ee hadda uu sheegay ee can fulan uu yidhi axaadiia buu ka maqlay axaadiis hayr alati dallasaha midka hadda uu tadliisinaya lagu helay axaadiid aan ahayn buu ka maqlay oo waa la yaqanin wax ka maqli jiray laakiin maanta midkan uu sheegay buunan ka maqal kana lagu haystaa oo nin buu meesha ka tuuray calaa xiinin farqi farqigi waa ka marka calaa xiina wakti uu ana almursila qofka mursilkaa irsaalan khafiyan mursalka khafigaa qofka irsaalina irsaalka khafigaa asagu un lam yasmac maqal min dalika shaykhi shaykha asaga abadan weligii waxa ka maqalba lala axaadiidi alatii arsalahaa axaadiista uu hadda irsaaliye lagu helay kama maqal walaa hayrahana kama maqal weligiis laakinahu caasarahu aw laqiya isku casri bay ahaayeen ama wuu la kulmay oo meelaha isku salaameen isku casrin ahayen sheekh isku casri samaynay isku casri waa la helay inuu la kulmayna waa la arkay oo meelo kuwa tukan jiray isku masaajid ay ahaayeen lakin xukamuuna maqal soo maars farqigaad mina cadde mise nima ya yaa sheegi kara yaa ku celin kara farqiga udhexeeya mursal khafi iyo mudalis a a aha kafiga mm, a mudliska aha aha mm. kan maanta lakin waan lagu haystaa aha weliga kama maqan lakin isku xasrin waa hayan axsant barak allah fik saas wey ayib mithaaluhu mithaalkiisa marka waxaa la mithaalinaya waxaan ku jirna mudaliskan ku jiraaye maa akhrajahu lxaakimu xaakim wuxuu soo saaray ma iyo ladi xadiidka akhrajahu xaakim soo saaray bisanadii sanadkiisi intuu kaxeeyey ilaa cali ibnu khashr buu gaarsiiyey qaala markaasu wuxuu yihi qaala lanaa ibnu cuyayna ibnu cuyayna wuxuu nagu yiri cali ibnu khashr ma hadalka wata <clears throat> ibnu cuyayna waa sufyaane ibnu cuyayna cimraan alhilaali qaala lanaa ibnu cuyayna wuxuu nagu yiri can zuhriyi ah, zuhri baa laga wariyey faqiila lahu markaasa waxaa lagu yiri ardayda qabat soo artid samictahu min azuhri oo sheekho zuhri maad ka maqashay can zuhri baa tiriye can buu isticmaal soo artid faqaala wuxuu yihi ibnu hadda waa lahayaa laa kama maqal sufyaan ibnu cudayn kama maqal haddaan hay sufyaan zuhri kama maqal walaa min samicahu min azuhri xataa zuhri ardadiisa kama maqal bu yiri zuhri iska dhaafay xataa ardadiisi baanan waxba ka maqalba laba nin meeshaa tuuray soo artid zuhrigi sheekhii u ka dhigtana sheekhiisi maaha oo nin kala sheekiisa ninka ardadiisana ata sheekh walaa miman samicahu min azunin kama maql haye noo cadday hadda maanta wal wuxuu yidhi xadathanii cabdurazaq can macmar can azuhri hadduu sanadka ku taxay marka cabdurazaq baa i waramay min hamaama sancaani can macmarin ibn rashid ilasdi can azuhri maxamed ibn muslim soo maartid sanadkii buu ku taxay marka ah, waa sufyan ibn cuyayna laa yudalis ila can hiqaat can macmarin can azuhri fa fi hada mithaal mithaalkan asqada ibnu cuyayna meequu riday ithnayna labuu riday beynahu asaga iyo wa beyna zuhriya udhexaysa waa cabdirazaaq iyo macmar haddii labadaasu meesha ka tuuray soo arti can buuna ku wariyey canti ixtimaal waa suuragal can zuhriyi buu iska yiri zuhri baa laga sheegay inuu sheekiisa yahay waa dhici karta inuun maqalin waa dhici karta marka weydiin iyo baaritaan buu u baahanyay marka haddii la baaray waa soo saaray fad buu soo siiyey cabdirazaaq iyo waxaba soo booday macmar ibnu rashid tadliisu taswiya <clears throat> nooc la yidhahda tadliisu taswiya jirta isnaadku lamid yahay lakin waxaa si gaar loogu sheegay waa sharu tadliis saasaa gaar loogu sheegay tadliis haddaan ka sheegay inu kamid yahay waaka musanifka wuxuu leeyahy hada noocu noocan min atadliisi tadliiska kamida taswiye la yihahdo huwa fi lxaqiiqa xaqiiq ahaan iyo dhab ahaan waxaa weeye noocu nooco min anwaaci tadliis ilisnaad muu kamid yahay oo isqaad wey isqaad tadliis isnaad maqasho sheekh ardaygii baa sheekiisa riday haddaad tadliis maqasho isqaadu lisheekhi isqaadun lisheykhi wa yanqula can man fawqahu ka yanqula marka hada no min tadlis fi xaqiqa no min tadlis isnaad wey tacriif noo sheeg marka tasliid taswiya maxaa la dhahaa huwa riwaayat raawi raawi inuu weriyaa weeyaan can shaykhihi shaykhiisi buu ka wariyey waa saxtaa waa la rabay huma isqaatu raawin raawi buu tuuray riday daciifin daciif ahoo bayna hiqatayni laba hiqa udhexeeya hiqataynkaasoo laqiya axaduma midkood uu la kulmay alaakhara midka kale oka soo ma arti wa suuratu dalik bal suurada ku dar suurada sii cadayne suurada waxaa weeyaan kuu sawira si fiican kugu cadeeye an yarwiya raawi raawi waa inuu weriyo xadiidan xadiid can shaykhin hiqatin sheekhiisa oo hiquu ka weriyey waa fiican tahay wadalika hiqatu sheekhiisa hiqada yaa yarwihi wuxuu ka warinaya can daciifin daciif sheekhiisa waa fiican yahay laakiin sheekhiisa fiican nin daciif uu ka warinaya sheekaasi markaa daciifuu ka wariyey daciifkaasna yuu ka wariyey can hiqatin hiquu ka wariyey soo maarti waa laba hiqa oo dhexda ufadhiyo yaa dhexda ufadhiya min daciifa dhexda ufadhiya wayakuunu hiqataani labada hiqada ahee maanta lakala dhex galayna qad laqiya axadumaa midkood wuu la kulmay alaakara midka kale labadan hiqadee lakala dhex galay labadooda way isa soo gaareen oo wax waa kala warin jireen laakiin maanta daciif dhex fadhiistay dhexda u galay fa yaati lmudalisu mudaliskii sheekhiisa hiqada ka warinayey daciifu kasii warinayey waa sheekun hiqatun can daciifin can hiqatin bayaad moogdahay kii sheekha hiqada ka warinaya baa imaan mudalis buu noqday waxaanu rabaa inu iska hagaajiyo o iska qardeeyo fa yaati lmudalisu mudaliskii baa imaan aladi mudaliskii samica alxadiida xadiidka maqlay min athiqati alawal laba hiqay ahaayeen sooma laba hiqo daciif dhexda ugu jira hiqada hore midka wax ka warinaya ee mudaliskaa ayaa imaanaya aladi samica maqlay alxadiida min athiqa alawal ka maqlay fa yusqidu daciifa daciifkii isagii sheekhiisi iyo sheekhu sheekha saddexaad udhexeeyey ayuu ridaya yusqidu daciifa muridi aladii daciifi fi sanadi sanadka ku jiray wayajcalu isnaada sanadkiiba wuxuu yeeli u ka warin can shekihi iqa sheekhiisa iqada yuu ka warinaya can ihiqati thani iqadii kale ayuu tuuragoynaya kii daciifka mesha ka saaray iqatun can iqa bay noqon bilafdin buu isticmaali saan been lagu hubsanin muxtamilun ixtimaal gelayu isticmaali oo can iyo qaale iyo an iyo waxbu isticmaali fa yusawi isnaada sanadkii buu dilan iska hagaajiye oo simay kulow dhamaanti hiqaatin xaala kuli hiqaatayta Ah, sawi isnaad sanadki wu hagaajiye fi khatim meesha o dhan wado islaax hagaagsan ayuu ka dhigay soo maarti ya alaab waba waxbuu wataa waa soo socotaa sababta oo maarata ade ninkaas sanadkii o dhan baa ka halaabi xadidkii o dhan baa laga tuuri ma hebelkii daciifkaa ah baa sheekhaadi sheekh u ahaa sheekhaadi ma daciif baa sheekh u ahaa baa la dhihi waxaasu marka diiday sanadka o dhanna waa halaabi xadidka wato o dhan waa tuurmi marka wuxuu rabaa inu iska hagaajiyo wuxuu dhan fiqa ka dhigtuu rabaa ma fahmi mise mana fahmin ya haddaad fahmi weydaan halkaan riwaayad lagu dhigi saddex nin baa lasoo istaajin mid waxaa laga dhigi daciif dhexda ku jira midna iqa xaggaas taagan weeye kuna iqa xagga taagan weeye ku afaraadoo waxaan sameeyeyba xagga la istaajini kii afaraad baa soo kici sheekhiisii iqu ka wariyey kii daciifkaa bu iska tuuri halkaasaa la fadhiisini kii iqada kaleba u keeni saas tasme ku noqon ma fahni sooma haddaba sii fahnay sooma ayib khalaas tadliisu taswiya la marka simitaan soo ma waa meel dhul aho siman oo dhexda dhexdana bohol kuleh leh bohol sheeb bohola ah ku leh taragtaa soo qaaratay bohoshi baad buuxisay maxay noqotay meeshi kelbad baad saartay oo hagaagtay ok wa noocu nooca ah min atadliisi tadliiska sharu anwaaci tadliisi wey tadliiska anwaacdiisa ka ugu shar badan wey sababtu waase wax la iska garan kara maaha labada nin ee hiqada hadda isku tuura goysay waxbay kala warin jireen sheekh iyo arday bay isku ahaan jireen haddaad aragto qofki saa ufir wuxuu hi ha hebel can hebel waa runta uu ka wariyaa unbaa la qaadan mana ahee maanta nin daciifa meesha ku jira xadiidkan dhanba anbakra tagi daciif wey nin daciif baa ku jira meesha marka laguma baraarugi karo saasaa khafi loogu magacaabay haddii lianna athiqata alawalu hiqada hore qad laa yakunu inuunan ahayn baa laga yaaba macruufan bitadliis ninkan waxaan samaynaya inaan tadliisba lagu aqoonin baa laga yaabaa wayajiduhu lwaaqifu deena ka istaagay cala sanadi midka sanadka kor taagan kadalika sidaa loo sameeyey sanadka sidaa loo dhigay bacda taswiyati marka la simay kadib inuu marka helaa la arkaa qad rawaahu can hiqatin aakhar wayajiduhu waaqifu cala sanadi sanadka kortaagan kadalika sida bacda taswiyati markii la simay kadib qad rawaahu can hiqatin aakhara inuu hiqo kale ka wariyey fayaxkumu lahu bisixa saasuu helaya sababta uu sharu tadliis ku noqday buu kuu sheegay لأن ثقة الأول qad laa ykun macruف بتdliis o wyجidhu الwaaqifu qof kala sirtay ood khiyaantay yجidhu الwaaqifu wuxuu helaya calى sanadi kadalika sidaas ayagaa ah sanadkaa ah ninka kor taagan bacda taswiyati markii la taswiyey lahagaajiye kadib qad rawaahu buu heli inuu ka wariyey xadiidkani can hiqati qof hiqaa aakhar oo kale inuu ka wariye buu uheli saas u malayna asagu mana ahee ninkan hiqadaa hiqo kale kama warinine daciif buu ka wariyey daciifkaasa hiqo kale kasii wariyey marka ninkii kor istaagay sidaas u maleen markaasu fa yaxkumu kula dul kufi marka yaxkumu lahu xadidka wuxuu ku xukumi bisixati inuu saxiix yahy o oh, xadidka waa saxiix buu leeyahy waqad qarara fiihi qararun baa ku sugan dhe shadiidun daran ah, qarar baa ku sugan iyo qofki inaad ku kedisay u malaysiisay daahirka inuu xadidka fiican yahay mana ficna asharu man kana yafcaluhu huna huma yafcaluhu dadka u badan ay waxaan samayn jiray tadliis taswiya humaa laba nin wey baqiyatu bni waliid kow dheh ninka la yihah baqiyatu bni waliid alximsi qaala abu musir nin layihah wuxuu yihi axaadiiثu baqiya laysat naqiya fakun minha calىa taqiya sajci buu ku buu u sameeyey baqiya la yihah baqiya bn waliid alximsi axaadiistiisu laysat naqiya nadiif maaha nadiif ma aha ee fakun waxaad noqotaa minha axaadiista baqiye calaa taqiya qof iska dhowra noqo iska ilaali meeshaad ku aragta baqiya bn waliid sanadkaad ku aragto can hadduu ku wariye ka carar hadduu samictu iyo xadathina yidhaahdo unbaad warkiisa fiirin hadduu asaga laftigiisa u hagaago wey ah, baqiyaha marka waa la haystaaba fakun minhaa calaa taqiya noqo ninka labaad alwaliid ibnu muslim baa la yihahdaa waliid alwaliid ibnu muslim adimishqi ashami <clears throat> waa nin hiqa ah sidiisa kale hataa qaarkood waxay dhaheen hiqatu xaafid bay xataa gaadhsiiyeen qaarkood laakiin dhibkiisa wuxuu ka imaaday tadliisu taswiyadunu isticmaali isaga wax ma qabee camaliyadii buu hadlayn sidii wax loo wadiy broceski iyo ijraadki bu halayni sanadkaa iska samaysanay ninka hiqada iyo ninka daciifka iyo ninka hiqada isku samaysan sidii u ahaa inuu kusoo naqliyo dadka usheegaa la rabay markaasu wuxuu tasarufi sanadki ku tasarufi ah, ninkan u tuuri daciifka laba hiqu isku keenaya wax kala warisi mithaaluhu ma rawaahu ibnu abi xaatim wuxuu wariyey fi lcilal kitaab uu leh o cilal la yihahdo qaala wuxuu yihi samictu abi aabahay baan maqlay ah, abi xaatim ahaa wadakara xadiida xadiid buu sheegay aladi rawahu isxaaq bnu rahwey <clears throat> isxaaq binu raaweye xadiidkiisa ayuu weri suusoo wada sanadkii isxaq binu raaweye buu soo maray can baqiyata baqiy bn waliid alximsi soo ma aratid qaala xadathanii abu wahbi alasdiyu can naafic buu yidhi baqiyihii sheekhiisa abu wahb alasdi baa la yidhahdaa abu wahb alasdi waa hiqa wey xadathanii buu ku yidhi oo hadda can buu ku wariyey oo mudalis weyal ma dhihi kartid xadathanii ayuu ku yidhi waa run abu wahb alasdi can naaficin marka ku yiri soo maarti daahirka waxay kutusi abulwahab ilasdigaasi waa inoo soo soco magaciise iyo can iyo naafic inay kala maqle kala wariyeen bay kutusi soo ma maanta xadiidka rasa soo socda mana kala warinin nin baa dhexdooda ku jira can ibni cumara cabdullahi bni cumar saa markii sanadka loo fiiriy abuwahab alasdi iyo naafic iyo ibni cumar waa fiican yahay sanadka daahirkiis laakiin meesha waxbaa ku jira laga saaray xadiiثa waxay wariyeen laa taxmaduu islaam xataa tacrifuu cuqdata ra'yihi ah, qof islaamnimadiisa waxbaa ku xamdinina ilaa aad ra'yigiisa wanaagiisa ogaataan war noocaas sheegay khiyaarakum fi ljahiliyati khiyarakum fi lislam ida waa jirtay lakin kan asaga waa lagu dhegn daciif wey qaala abi ibn abi xaatim hadalka wata wuxuu le aabahi wuxuu yidhi hada alxadiidu xadiidkan dadka khatarta ee cilalka ku inkaaran bu eh, eh, ninka la yihah abi xaatim wuxuu yidhi hada alxadiidu low amrun amar buu leeyahy qala man yafhamhu amar buu leeyahay wax fahmina uu yaryahay bu yidhi wax fahmi waa yaryah hadda sanadka hadda saa ufiirsa daahirkiisa salaama soo ma waka oo waase haddii la yiri wuxuu yihi rawaa hada alxadiid xadiidkan waxaa weriyey cubaydullahi binu camr baa weriyey can isxaaq binu abi farwata buu ka weriyey cubaydullaahi ah, ibnu camr ninka lagu leeyahay waa kee waa abuwahab alasdigi wey cubaydullaahi ibnu camr baa weriyey oo hiqa ah. can isxaaq bin abi farwata oo daciifuu ka weriyey halkaa ninka ku jira la turay waa ninkaas can naaficin buu ka wariyey can ibni cumara can inabiy sala allah alay waslam cubaydullahi bnu camarkaasi hiqatun waa hiqo muran kama taagna kunyatuhu abuwahb baa la dhahaa abuwahb alasdi huwa asdiyu wa reasd ha ninka waa nin hiqa uu baqiyo ka warinayo fakannaahu baqiyatu baqiye ayaa horta kunyo isticmaalay wa nasabahu ilaa bani asadna waa u nisbeeyey kay laa yufdara lahu saa loo fahmin xataa idaa taraka isxaaq bin abi farwata markuu ka tagana aan laa yuhtada lahu lagu hanuunin marka sheekhiisii horta cubaydullaahi binu camar ahaa magaciisii buu bedelay kunyuu la imaaday abuwahab buu iska yiri nasabkiisina waa sheeg asdi buu iska yiri abulwahab alasdi qabiil dhan abulwahab asdi waa ka badany ku jira markaasuu haddana wuxuu iska yiri can naafici buu yiri nin baa meesha ku jira marka can naaficin ninka la yidhaahdo waxaa meesha ku jira isxaaq bin abi farwa haddii marka meesha lagaba tuuro wax garan kara meesha inuu ka maqan yahay ma jirto marka ma garan karo tadliisu taswiya oo kaa noocaasa la yihahda mm. waa cubaydullaahi bnu camar oo hiqa ah ko naafic oo hiqa ah dhexdooda yaa ku jira isxaaq bin abi farwa ku jira soo maarti intuu meesha ka saaray isxaq bin abi farwihi cubaydullaahi binu camar iyo naaficna waxbay iska wareeyeenoo hadda kahor ba wax iska maqli jireen oo ardayga sheekh bay isku hayeen oo cubaydullahi binu camarkan naafic waxbuu ka maqli jiray oo hadda wax lagu baraarugi maa qofka arka wuxuu dhihi ha cubaydllahi naafic waa ka wariya maa laska dhihi labadaba waa hiqa marka laga saaray marka isxaaq bin abi farwahan inuu meesha ka maqaya ogaan kara bitatabuci walistiqraai daqiiq unbaa lagu ogaan kara in la baaro tadriisu shuyuukh imow laba nooc buu tadriiska noogu qeybay sooma tadriisu taswiye iyo tadriisu shuyuukh saameen waa iska dhamaynanaaye intakan waa laiska mithaal mithaal waa yarta fududahay nacam tadriisu shuyuukh imow tacriifuhu wa an yarwiya araawiya an yarwiy an yarwiya waa inuu weriy araawi raawih waa inuu weriyo can shaykhin sheekh buu ka wariyey xadiidan xadiid buu ka wariyay samicahu minhu uu wax ka maqlay sheekhiisi xadiid uu ka maqlay buu ka warinaya sax waa la rabaa laakiin ceebta waa maxay fa yusamiihi sheekhiisibu wuxuu u bixin oo mase yukaniihi wuxuu u kunyeen oo mase yansibu wuxuu u nisbeen oo mayasifu wuxuu ku tilmaami bimaa shay aan laa yucraf bihi lagu aqoonin ka ilaa yucraf saan loo aqoonsanin buu rabaaba Ah, bima laa yucrafu bihi waxaan lagu garanaynin buu sheegi yuu ku sheegi oo muxuu saa u yeelaya sheekha mu kay inaan la garanin buu rabaaba ujeedadiis inaan la garanin wey haddii la garto danuu lahaa baa ka hadlaabi <clears throat> ah, danuu lahaa ayaa ka hadlaabi inama danta way imaan doontaa danta ay waxay u sameynayaan isnaadka midka sanadka sheekha tuuraya iyo midka sheekhi iska jooga laakiin sheekhi magacyo bi magaci magaci lagu yaqaan magacaan hin ama kunyadii wax u dan bay leeyihin dantooda way imaan doontaa intaa tacriifka horta waa garanay sharxu tacriif tacriif baa lagu sharxaya see lagu dhihi lahaa tacriifkii lagu sheegay laguna sharxay sooma ficna ey an yarwiya raawiy raawi waa inuu weriyo almudalisu raawiga mudaliska ah waa inuu weriyo raawi baa werinaya raawigii almudalisu ee mudaliskaah can shaykhin buu ka werin xadiidan xadiid uu samicahu minhu sheekha ka maqlay kii hore wuxuu aha waxba kamuuna maqal laba qof wax kala maqan ama sheekhu ka maqal buu tuurayay ninkuu ka maql intuu tuura ninuu ka maqlin buu isku nisbeenayay kan wuu ka maqlay samicahu minhu waa ka maqlay yani mana ridayo yani laa yuujadu lama helaayo isqaadun riditaan meesha ma yaalo sheekh lama ridin bartiisi booskiisu fadhiya walaa xadfun lamana xadfin fi tadliisi shuyuukh tadliisi shuyuukh xadaf iyo isqaad midna ma leh laakin yuujad waxaa la helay tamwiihun baa la helay maldihid iyo magoog a maldihid iyo magoog iyo manasaar yaa meesha ku jira soo maarti sheekhi meesha waa ku jooga fadhiya laakiin cumaamadkaa loo geliyey wax garan kara male yuujadu waxaa la helayaa sheekh waa fadhiyaaye tamwiihin magoog iyo maldahid iyo wataqiyatun daboolid liismi sheekhi sheekhi magaciisi buu daboolay oo magoogay o mase kunyatii kunyadii caanka ku ahaa kunyadu caan ku ahaa mathalan rag waxaa jira kunyada lagu yaqaano magaciisa la garanayninba kunyadiisi buu maro saaray ow nisbatii nisbadii lagu yaqaanay ayuu maarata magoogay nisbada ama qabiil bay noqotaa ama wadan ama magaala aw sifatii tilmaantiisi iyo laqabkiisi iyo naanaystiisii lagu yaqaanay ayuu qariyey acraj baa lagu yaqaanay acmash baa lagu yaqaanay sulayman bin mihran bu iska yiri lamana yaqaano aw sifatii kaasa waxaa la dhahaa tadliisu shuyuuq baa la yihahda tadliisu shuyuq marka hadaad maqasho ardaygan sheekhiisii ma taabanayo yesh kama saarayo laakiin magacii lagu yaqaan magacayna bu ku sheegi qofkii marka wuxuu dhihi unu sheekh kala wey oo sheekhiisi lagu yaqaan ahayn wa tawdiixu dalika sheekhi kaama harin wuu ku tawdiixinaya haddana arrintaasaa kuusii caddaynaya kuu faahfaahinaya fiirsu kuleh an yakuuna waa inuu noqdo ismo sheekhi sheekha magaciisii sheekha adiga sheekhaada magaciisi wuxuu noqday maxmuud binu axmed daxaan maxamuud bin axmed daxaan waa ke kitaabka ninkas gala wey asigaa sheekha isku miithaalinaya soo maartid marka wuxuu ku yidhi maxmuud ibnu axmed adaxaan saasuu caan ku yahay macruuf ku yahay haddii la sheego shaam iyo xijaaz meel walba laga garani a wa kunyata kunyada lagu yaqaanana haddii kunya la aado abu xafsin baa la yidhahdaa wa nisbatuhu nisbadiisa qabiilkana addaxaan baa layihahdaa ama nisbada loo nisbeeyo wa min sifaatihi tilmaamihiisa waxaa kamid a ah ana lixyatahu garhkiisu baydaa inuu cad yahay fa yaati lmudalis sheekhi sidaasa lagu yaqaanay intuu imaado ku mudalis oo ka warinaya sheekha ayuu wuxuu rabaa inaan maxamuud daxaan hadii layihah maxamud bin axmed daxaan in la garto ka baqi waa yimid oo fa wuxuu yidhi xadathanii ibnu axmed baa ii warramay in axmed baa ii warramay ibnu axmedka waa kee waa maxamuud bin axmed daxaan baa mogta maxamuud kabutuuri in axmed aw mase wuxuu yihi abu suhayl baa i warabay abu xafsi buu caan ku ahaa soo maa abu suhayl buu yihi aw mase wuxuu yihi maxamuud alxalabi maxamuudkii reer xalab aw mase dulixyat albaydaa buu iska yihi kii garka caddaa u saaxiibkaaba ii warabay ayuu yihi odayga garka caddaa dulixyat albaydaa ayuu iska yihi lagumana yaqaano dulixyat albaydaa boqol baa kumanaan ma albaydaa ah fa haadihi lumuur umuurtan dambe tandabiqu cala sheekhi sheekha way ku daboolmi waa sax ibnu axmed waa yahay abu suhayl maxamuud alxalabi duluxib inta waa yahay wadalika liannahu binisbati lilismi haddii magaca laga hadlaayo huwa ibnu axmed xaqiiqa waa run ibn axmed wey xaqiiqatan wa binisbati lilkunya kunyada hadii laga hadlaayana fahuwa abu suhayl waa yahayo liana suhaylan wiilka suhayl la yidhaahdo ibnu wiil oo min abnaa'ihi maxamuud ibnu axmed daxaan caruurtiisa kamida wey lakiin carabta maxay samayn jirtay midka u weyn caruurta ayaa kunya qofka looga dhigi jiray marka mid kale aruurtiisa kamid mu soo qaata suhayl yirahdo lagu aqoonin wa binisbati nisba nisbada marka laga hadlay iyo magaaladana fa huwa xalabiyun waa reer xalab liannahu min madiinati xalab magaalada xalab la yirahdo ee la gubay la baabi'iyey ayuu u nisbay sheegtay sheekhu ayuu weeyaan waa run wa binisbati lisifatihi haddii sifadii iyo tilmaantii la sheegana fa huwa duu lixyatin gar buu saaxiiba baydaa xaqiiqa waa run waa gar intaba run wey laakiin maxaa lasku haystaa wuxuu leeya laakina sheikha laa yucrafu laguma yaqaano bayna naas dadka dhexdooda bi hadi asma magacan laguma yaqaano magac lagu yaqan magacan ahayn ba isticmaashay tajliisu shuyuukh wakaas tasmiyatu biha tasmiyadiisa oo lagu magacaabo bihaa awsaaftan iyo tilmaamahan nowcun waa nooc oo min alikhfaai qarin ah watadliisa tadliisa liismi sheekhi sheekha magaciisi baa la tadliisiyey oo la qariyey wa hada huwa aladii waa midka yuriiduhu lmudelis mudeliska wuxuu doonaya waaba saas oo qasad u kas ayuu sheekhu u qarinaya magaciisa yasifuhu wuxuu ku tilmaamaya u rabaa bima waxaan laa yucrafu bihi lagu garanaynin kain laa yucrafu saan loo garanin buu rabaaba oo la dhao oo abu suhayl ma sheekhaadiba ahaa maxamuud udaxaanna waa sheekhaadi maxamuud ulxalabina waa sheekhaadi dulixat albeydana waa sheekhaadi warsheekhay badida intaasoo sheekh maxamed ka baratay haa buu dhihi deen nacam bima laa yucrafu bihi kain laa yucraf wadalika liwujuudi caybin baa jirta sababaha sababihii mid qaar kaaga sheegay liwujuudi caybin ceyb baa jirta fiihi sheekha ceeb baa ku sugan mathalan miitaan ahaan wey ka dacfin waa daciif sheekha haddaad magaciis lagu yaqaan aa sheegto waa laga kala carari ma sheekh hebelkii daciifka wax kuweli ku sheegay waa laga kala tegi marka daciif wey saa dacfiisa lagu ogaanin kunyadiisi iyo magaca lagu aqoonin baad sheegaysaa si wax lagaaga qaato aw masiiqara sinin waa da yarya ilmaan adiga waa bari karto ayaa sheekh kuu noqday a marka m ilmaha dad amankan meeshaana kibirkii iyo waxyaalihii shaydaanka ayaa kuusoo geli kara shaydan ba kusoo geli kara riwaayat alasaqir can alakabir iyo riwaayat alakabir can alasaqir labadaba waa laba dariiq jirta wey waa dhacdaa markaasu wuxuu leeyahay lisakri sidni waa daa yaryahay marka haddii magaciisa uu sheego waxa ilmihi yara wax ku akri markaasuu deena kunyo iyo laqab iyo naanays iyo waxaan lagu aqoonin buu sheegi si looga hadho aw hayri dalika ama waxaas keyrkeed naam hayru dalikada waxaa kamid a ah, kathratu eh, mashaayikhi inuu badsado inuu shaqo badsadu rabaa qadiimudaalada lagu sheegi jiray marka inuu inuu waxyaala badan oo dhaho hebel iyo hebel iyo hebel iyo marka deena intaasu sheekh wax ka maqlay mithaaluhu qawlu abi bakr bn mujaahidin axad aimati lqura kamid ahaa xadathana cabdullaahi ibn abi cabdillaahi ayuu yihi cabdillahi bn abi cabdillaahi war waa kuma yuriidu bi wuxuu la jeeda abaabakr bin abi daawuud asijistani buu u wadaa imaam abu daawuud inuu dhalo abubakr la yidhaahdo ayuu oo saa macruuf ku ahaa wuxuu yihi cabdullahi bin abi cabdillahi magaciisa cabdullahi baa la dhaha aabihiis abu daawuud isagana abi cabdillahi abi cabdillahina waa la yihahdo wiil cabdillahi la dhalay laakin abi cabdillahi mashhuurku ma ahe abu daawud buu mashhuur ku yahay sulayman ibnu ashcad marka isagiina magac buu sheegay lagu aqoonin aabihiina kunya lagu aqoonin abu daawud baa lagu yaqaane abi cabdillahi buu iska yiri xukmu tadliisi tadliiska xukunkiisa muxuu yahay ayib ama tadliisulisnaadi miyaan joojinaa ya ya wa jamaaya eh? hadda masaajidka toos ma loo adi <laughs> megaris baad tihiin waa ogsoogtihiin waad ku imtixaamanaa dhinacaas yah dhinaca cudur xun naga haysta wey nasal allah salam alcaafiya meelaha hadda kale iyo soomaali iyo masaajidda hadda xilligan o kale afar sac hadii la gaaro waa la buuxaaba yah wallah aclam billahi tawfiq w sala allah wasalam ala nabina maxamed intaas markaa insha allah